iyo وtfriqaةu asaabicihi farahiis masaliga farahiisii askala geeyo waay muwajahatan xaal ay tahay toloo jeedihaayo yani ilqiblati qablada toloo jeedihay xaal ay tahay ama muwajahan xaal tahay koo jeedihay ilqiblati qablada koo jeedihay xaalas yahay farhii yani markaad yani kala bixiyeysid qiblada ado ujeedis kala bixi ajmalka adoo farahaadi qiblada ujeedihaysid adka rugbakeen kaana saas oo kale yani udheh macnaha markii hoosha la asoo bilaawaayo allahu akbar ah yiraaho markii rukuuc as doonaayo yani gacmankiisii yani kor ha u qaado markii gacman kor as qaadaayo usoo hoowahaayo yani allahu akbar ah yiraah sidii usoo harmahay camal salaad xiraay ka au hoobto macnaha maxay ahayd ixraam xarmashada markiis xorahaayi maxaas leeyahay allahu akbar farxadwanakadaydi kulli xadwanakadayda xraamiye xarmashadiis oo kale allahu hawlashadiis maxaa la yidhi yani tafriqatu asaabici muwajahan xaal ila lqiblati lilqibla sas yeelaa yani baxsan koraa saama dhahaay saama ufurihaayo saana masuulajihaayo markii rukuuca ruqsin ruq takiif ah saa wuxuu ujeedihayo markii u kasoo kacaayo qaadayo dow suurada zawa us rukuucayo ya allahu akbar halka faradiisa qabliga ujeedaan dow qabliga ujeedaan haddana marki adinbaha qawahaayo rukuuca qawa saas allahu akbar markii ashoohaayona saas oo kale sexraani allahu akbar xadu minka bayhi xadu minka bayhi saxibkiisa oo magaciisi asagoo roobhay saas roobto sidii sidii marka xirhaay kaleeto xiraamihii soo yani jilbigiisi qawahaayo marka jilbagaas qawaayana saas allahu akbar saas baaraa intan ujeedihaayo oo qiblada marka jeedihaayo intan ma ujeedihayo dadax midig marka dhigaayo saa isaab ma dhahaysaan rukuuci oo qiblada way ugu jeedeen ajir bahana ku qabahaa marka maxaad leeyahaa subxaan rabi اlcaiim saddex koo subxaana rabi اlcaiim subxaana rabi اlcaiim hadii mar a jiraa aqalkii waaye hal kaliya hadii jiraa aqal waaye ama alkamaal waxa waaye subxaana rabi اlcaiim wabixamdihi saddex goor inay jiraa ama alkamaal waaye على الكمال يعني وحا يعني أعلى كمال نواجرا على الكمال إلى كمئيكو واصل كامل كامل توبة وآت كامل آسف أظن سدعت بعد كان بعد التبوة بعد الصلاة الحياة كمئيكو انت كزيادة ذيلي كراها إمامك انت أنا تبصره كراها وآية لكن وحال يعني لو بنيها هذه wakiilka imaamka jamaacada xusihaayo jamaaca kooban hadday yihiin hadday jamaaca kooban yihiin amase kuuka yani kooban oo raadi isaga naqdi inaa yani waxay dheerayaan salaada kuwa salaada ka naq ay ahaan ay yihiin ilaa umaha dheeray ka aadaan say kale la imahaayaan haddii ninka munfarid yahayna saas oo kaleeto waay salaata mise waa ogolaantaana tijaabsiiyo subxaana rabbi alcadiim wa bixamdihi سبحاaن رب العلا وتعالى وبحمdه تماaم oo dيn oo مcsuurin raad kثيir marka مaxaa lya أجمlka waxa waaye in sidaas kan أجمlka أqل kamaal أqلka waxa waaye waaye سدx waaye أجمlka waxa waaye شaن waaye waxaa ka أجمl kaamil ah ka badan todoba waxaa ka أجمl ah sagaal waxaa ka أجمl ah yani kamisuulka masuulka فإنك مخصوصا وقت المدينة فهذا الميان أي إمام ولا ما أغان كم إنسان إنسان لا أغان إمام مكة المدينة هذا يقولون بحمده انتهاها أخليها إلى مرفوعة وأجراها إلى تنعيم المؤمنين إلى تنعيم لحم مثل أجراها فلا ما يخطوط المهاجرين إن لها بيت هذا الشيء مع أنك تنعيم سببا يعني قوم محصورين هديين haduu munfarid ahaa maxaa yeelay ninka munfaridka waa badu sharaa kabadu sharaa saddex waa kabadu sharaa ama adi haddii imaam a tihid saddex kama badniyeysid maxaa yeelay mas-uul aad tahay adu mas-uul aad tahay imaam mas-uul waayo maxaa yani ilaa ama ilaa ida ama axadukum ida ama axadukum haddii axadkin imaam aslaado jamaaca imaam aslaado xadiisaa jiri saas ee eh, ee eh, falifasir hafududeeyo macnaha jamaaca hadduu imaamku yahay maxaa yeele hafududeeyo jamaacadaa waxaa ku jiraa nin tawar ahaynin oo taagmaa karin oo joogi karin oo daciifa oo eh, xaaldi ahaanba iskoo haadaa ku jiraa ha ku jiraa nin muraad saaxiba ha ku jiraa masalan ba baabuura ujuuga oo yani safar waayo amase meelaa ku dhalaa xaaja fliha oo xaaja adduunya waayo wax kala maahe oo dantiisiah yani hasuldeey aloosuldeeyo yani silamaad yani nin weyna asoo jiraa duf ah oo inuu sheegi gacan uwaanin ha ku jiraa hafududeeyo xaqoodii asgelin nin bukaa ku jiraa masalan nin caloosha xanuunaysaa ku jiraa ninkaadiya oo yani aan celi karan isaga jiraa oo haddii la daaxiyo dheereyskaasi adkuwaayaa ku jiraa markaasi malahoo in yani asdheereeyo hadii laba yalaas maxaa lasoo banaa calayhi salaatu wasalaam maxaadaas ku anaantii fakaanu an jaamicaad مثل من الضعيفة وهي من umd xaaja hum mariid xadiiskmashhuur waaye bukaarina waa qabaa muslimna waa qabaa maxaa lagaa rabaa hadi imaamkii dad oo raadi isu ah haddana inaga waxawaaye oo maxsuurina oo raadina oo axraana waan la ijaaran waxdheer markaasi waxaa ziyaadayaa rasuul asiigiisii allaahuma allahaaneen laka adiga socdaa haddiise heshiisan yahay ama salwiis yahay laka adaana kacsi aan ku rukuucay daaligi risa weerkaadi ma rukuucin allahuma ilaahaya laka adiga kacsi aan ku rukuucay adaan ku rukuucay laka adiga hadisa adiga aamantu aan rumeeye adaan ku rumeeyey laka adaan rakacsi ku rukuucay bika adigaa aamintaan kurumey laka adigaa aslamtu kuu hogaansamay urur sadexda meelba iyaduu daraftaa la hormariyey macnii xaqiga kukeynaysaa maxaa reerkaada waxlaba marfuuc reerkaadi marfuuci waayo maxaa waaye alii laka daraftaa la hormariy fakactu adigaa lakacdaan falaali reerka marfuucin macnaha kaa waxaa qotoo la xaqiyey bika adigaa aamintu aan kurumeeyey faclaka adiga aslamtu aan ku hogaansamay fajacalaka samcii dawhii waa ku khushuuceen basarii indahii waa ku khushuuceen intaa hogaaji wamuxii liixiina waa ku khushuucay laka adiga rakactu aan ku khushuucay bika adiga amantu aan ku rumeeyey waxaa waaye adaan ku rumeeyey adaan ku hogaansamay macnaha adaanku rukuucay rabiyow inta adaanku rukuucay aka alakasan in maqalkeeyina intaan kulli daruska hormariyey iskaadmay iska laka maxaa waaye aluu rabbi aya mushrikiinta alin rasidka ay taqaadacayaan maxaa yeelay ilaahay macidiisiyo asnaan la caabudaayeen rabbi oo ay rabbi haaya maxallaahiyaa ilaahka yani asnaam la caabudaayeen heerkiisa la caabuday waxaa loola qasdaa rabbigoodi waa kaa dariiqa oo gooni ah ninka oo ictiqaadaha shirkale ama cabsigiisa macaasiri suubanaha saallow daciifkaa la rabaa qalka calaka samcigi khushuuc samcigeena waa ku khushuucay khushuuc ilaahayna iskale waa khushuuc anta qalka calaka samcigi kaasas rabaa dadka ku sifeeyeen khushuuc maca daalika waan leeyahay maxaa yeelay waa lu adoonkeedu inaa khushuuc asirmaado macnaha waxaa laga rabaa insaanka maadaama aad leeyihiy fasacala ka samci oo maqalkaadan akhushuucin basarkaadan akhushuucin been asan haninee yani ahaanin oo beenka sheegaayo ahaaninee khushuuc la imaaw khushuuca ku dagaal fasacala ka samci nasraaj منفرد ah una tahay ducada ku xariis wabuxii duuxiina waa ku khushuucay duuxiina waa ku khushuucay shacri basari xaaligii casab cadamii lafhiina waa ku khushuuceen lafhiya dhammaantoodna rabbigi waa ku khushuuceen lafhiya dhammaantoodina waa ku khushuuceen casabii xifdihi dhanna waa ku khushuuceen manaa toodadaasi dhan waa ku khushuuceen intahlemaana udhayda dhanna waa ku khushuuceen xadiiskan waa xadiiso yani kii kalo ziyaadaha kan ziyaadahaa ninka kaliga dikaayo waa laga ziyaadiyaa xadiis imaam oo oo maxsuurin ay yihiin oo kero qiraadi ku ah ay yihiin waa lagu ziyaadiyaa intaan laga akriya xadiiskani waxaa weriy imaam muslim aa weriyey ibn xabaani waa ku sheegay dhamaan nawaaqifka socday istaqallad istaqallad ay xumbaadsan tahay istaqallad qadamiim oo mastaqallad bihi qadamiim waxay leeyahay ay xumbaadsan yihiin kulli nawaaqifka socaan kolka leeyahay ay xumbaadsan yihiin nawaaqifka socaankii mastaqallada maakeedi oo maake istaqallad ay xumbaadsan yihiin bidca yani bidmaada qadamiim leeyahay inta aloga xumbaasa maxaa waaa aa kamid waaa kamida caloosaa kamid keliyaha korkaada dahri baadinba lagaa korkaada dhamaanteed dhamaanteed anaa ku khusuucay waay macnihiis dhamaanteed istaqalad waxaa ku banaan istaqalad bifaqadani kacda yani in laxajku am la tago maxaa yeelay mufrad waay mufradna hadii la adoosiyo waxa keena caamaka hada lugaheeda dhanka antaarsaina waa kakaceen adamaya maxa adam adam اللهم لك نفعت وبك آمنت ولك أسلمت jaclaka samciyada basari asaadisu kii laxaad ruknigii laxay waxawaaye oo arkaanta kamid ah waxawaaye waxawaaye alictidaalu akaas alictidaalu akaasa waaye walow suna ahaata salaada ictidaalka rukni waaye qaa'iman xaalata adow joogtid intaad rukuucin ka hor inaad yani istaagtid waaye tijaatid kor usooxaadisaan tiraahda qaa'iman xaal mudma-inan xaal uu yahay koo xasilaaya اعtidaalka غeyrkiisii uma qasdo غeyr اعtidاal walaa umaqasdo غeyrahu غeyr الاعtidaali اعtidaal waxaan ahayn umakarto marka katigaalaha waxaa la rabaa inas ahaado oo laga rabo inasukauhay asuxunto wax sabaxaayo saas inaas yani itigaalaha walow rabaxa kitaab misaal isaga qaanuunkiisa waaye walow rafaca haddaad kor yeelo ad kor noqdo oad kor noqdo ad kor noqdo walow rafaca Ah, ah, hadduu kor noqdo ninkii musalliga ahaa oo rukuuci iska baxo faزan faزan faزan liajli fazac ada wax ajligiisa haduu kor noqdo musaliga wax kaloorafa hadduu kor noqdo musaligii faزan argag wax ajligii hadda ku kor noqdo insi insi asagaxaayo salaadii asku kor noqdo lam yakfi rukuuca masaajihaayo ka noqon hadaashay masaajihaayo rafcu salaad kama saajihayso maxaa yeelay yani rafcigii waa iilay waa iilay waaas iilay cabsigaas u iilay maahine yani ictidaal uma kor noqonin masal abaasa socotaas cabsi ama jab amaha ka kaca amase waxyaaba oo usia naftiisii halis ku ah aad u arkay kacidaas oo kor u noqday kor u ka cidaasay kor u ka cidaasay makaasihayso sabc salaad ku makaasihayso fazacan liajli fazacin fazican maxii u fiir fazican ama fazacan roon badanaa inay ahaato yani fazacan inuu ahaada roon fazacan fazacad kor noqda ay mafcuul liajlihi afiican may ahaa wuxuu ajrigii waxa fiican xaalla waa banaan tahay muqniga waa habsadi xaal haska dhigtay laakin waxaa roon inaan shay liajlihi do taas jazacan aku kor noqdo ictidaa luqa ahaan waxaa la yihaaha kasnaan ictidaa kasnaana la yihaaha fakaasaa la yihaaha yani rugni ah rugniga ah, lixaad al ictidaalo kaas masal اtidaalu toosnaan qaaiman xaal ashyaa ku toos sujuud mudmainan xaal ashyaa u too yani اtidaalku qabtay wala waqtiga weerow weerkii umaqalso اtidaal weerkii umaqalso walow salaad iyo xisma aba ahaatee walow rafaca fazacan walow rafaca fazacan mafcuul lajri waay maxaa yl masder waay mafcuul lajri waa ku fiican kazicanta hadii la yiraa oo la hoos dhawo za'da waxaa isnahaa isim faacil waxaa lagu ku dhawaa xaalo waa la garan yahay kazican xaal as yahay xaal as kor noqda mise askacabsahaayo craabka horo mafcuul lajrigaa fiican lam yakfi rafcigii sii ma kaafihaayo salaad rafcu salaad ma ka wayusanu waxaa la suneeyaa waxaa la suneeyaa rafcu hmm, yadayhi gacmihiisii kor uqaadidoodii koryeelidoodii aa la suneeyaa jadii takbiirat lixraam oo kusoo hormarnay oo kusoo hormartay kusoo hormaray takbiirat lixraam si ahayd camal haddana sharcigeeda markiis yani kasoo kacaayo ictidaalka rukuuca kasoo kacaayo kasoo korna kacaayo allahu akbar asamic allahu liman xamida as leehaayo waa gacma kor usoo qaada sidii asi xirhaayo salaad marki xiraayo camalka samic allahu liman xamida waxaa soo kor naqahaa qaa'ilan xaal as yahay raam maa atidaai rafcihi rasihi maa atidaai rafci rasihi madaciisii horyoolid horyoolidii waxbilaaweedi as yani gacma kor ukacayo marki soo kacaayo oo irtaasi asoo bilaawaayo oo kuwa as soo kornaqahaayo markaasaas yani bilaabay markaas masaidinka nooc waa macnaha waxa waaye inay aato amada gacan marki kor as soo qaadayo marki rukuuca as soo kornaqahayo marki rukuuca kornaqasida as bilaaway inahaas qaaila xaal ashe usuu leeyahayo samc allahu liman xamidahu samc allahu ilaahay aqbalo imankii xamidahu kumahdiyo inuu xamdahu allah ka aqbalo allah ka awaal mariyo al il waa leeyaha manaa allah u dhaafo abaab sheekana wariyeen xadiiskii le waaye saluu kamaa ra'aytumuni usalii ولو أسراء من حمد من حمد الله سمع له كفى وكاي ثم بأثر كاي وكافي لفظه ومعنه وولهنك هي الله أكبر عمل معها أكبر الله عمل معها لكن تفسير كاي سمع الله لمن حمده والله والله يا أفضل أه إلى أفضل أه عيالي طبنات غالبا مخلجين هاي مخلجين سمع الله لمن حمده waxaa suna waa imaamka inuu ku jahro mubaligana aku jahro maxaa yeelay guurigii yani dikrigooda wa guuriga faida ntasaba oogmo oo gacmankiisiisaa askuuriko askujaalkia soo kacay amarkii gacamkisaanadka weli qaala waxaa jiraahaa imaamkii iyo munfaridkii iyo ma'muumkii sir ahaan isma kuqaylaha ana ربنا ربنا يا ربنا ربigاni laka الحمد معنaa حمدي dhamaantii aday ku sugnaatay حمد kuli ayaa iskale w ربنا وlaka الحمد hadيis oga waxaa leehaa imaamki iminsadasii hoos ay u dhahayaan iika kuma jahraayaan waxay leeyihin رabbanaa ya rabbana rabigaani alحamdu mahad laka adaa iskale mahad dhamaanteedii adaa iskale ma laha wax kale ma jiro adiga mahane maxaad kulligeed rabiicda iskale hadda damaanteedii aday ku sugnaatay macnaa adaa iskale nin kale leh ma jiro waxaa yani assudaraa markaasi markaasi markii ka asiraa kabacdi misarkii ويزيد وزياadha مaxaa bعdi ahaa lk الحمd mil السماaوaati سماaوaadka madeeri xaal ay yihiin الحمduلilah ada mil السماaوaati سماaوaad madeeri xaal ay tahay mil الarضi ardiga madeeri xaal ay tahay mil maasiika inta adeegisi oo adoontay mgiisii milkiisi hadii ahaa sheegaaso oo bacdo intaasa bacdi o raha sheegaasoo intii intii oo bacd sheegaasoo bacdi bacdi ahaaday inamaa sheegta yani intaan cabsigii kursigii ligoodi mana ligeegoodii waxyaaba ilaahay maahine ilaahay maahin kala ogan jirin saxa kursihu samaawaat walardu ma oho mil asamaawaati xaal dhigo amase yani laga dhigo loo jid maxay aalahaayeen sheegaasay wax buuxiyo oo magood ay naqdaan intaas aa ku sugnaay xamdi oo intaas ah yaa rabbiyu ku sugnaaday asamaawaati min amarkiisa min ardi markiisa السماوات وملء الأرض ولما شئت له كأب معناه وحنك أمانا معنيه وحواي يعني وحنك أمانينا ربي n waxaan ku amaaneynaa xamdiga manaa amaanwa low xamdigaas shay ahaa lahaay oo oo mujasamaas ahaa lahaay oo samada buuxiyo mid amaashiika min shayin bacdo oo min shayin shay ah mid amaashia shay majisin oo maashiika ah adiga oo bacdu bacdigoodi samaday adiga bacdigoodi ahaaday samaawaadkii adiga reerkoodi kursigii iyo xibigii carsigii oo kala waay kursi samaawaat walardi marka waxaa lagu ishaaraa cadsiga iyo kursiga samaawaadka iyo ardiga inay kawen yihiin hadii iga loo nisbeeyo xadiiskii leehay waaye xalqatin faraat oo mulqaatin fi lardi ardiga dul faraati weyn dhul weyn isaga coori bar waaye xalaqa leeraa oo lurigi camal meel bahagee lurigi taas waa wainyaziida waxaa la suneeyaa inuu ziyaadiyo amase wayaziidu waa ziyaadiyaa kale almunfaridu kii oo mkaliga ahaay oo mkaligiis ahaay waxaa ziyaadiyaa ahla sanaayi ya ahla sanaayi yani amaanta ahalkeediyo iyo walmajdi weynaanta ahalkeediyo amase walmajdi sharafta ahalkiisiyo <clears throat> ahalkiisiyo ilaa akri inta laga gaaro ay siyaadiyaan ahlu sanaa iyo ahla sanaa'i weynaanka ahlkeeda yani waxaa waaye oo macbudiida cunta maysa waay ahl sanaa macnaha duul waaa ahlu luqa ay leeyihiin ahl sanaa ahlu karam ay ku macneeyeen ahlulmaydi ahlu sanaa walmaydi sarafku hal ahaay ama cizu hal ahaay hin waa liraa majid waa liraa hin suuban oo sariif waa liraa axaqu maa qaala lcabdu nakira mawsuuf waxye axqumaagii u xaqnimo badan oo qaala lcabdu adoon asiraaka u xaqnimo badan adoon asiraaka u xaqnimo badan waxa waaye murtadayso kullanaa dhammaantaanina jumladaani ictiraadiya waaye isnaabna waa liraa kullanaa dhammaantaani abdun addoonaa nahay laka ada addoonka nahay rabiyo dhammaantaani addoonkaas rabiyo dhammaantaani addoomankaadi aan nahay kulunaa dhammaantaani laka adiga abdun addoon aan kuu nahay abiid ma dhehin abdun abiidaan kuu nahay ma dhehina addoonaan kuu nahay ee damiirka aniga xasulaqadu ahaada jamacaas maxaa yeelay khalqiga dhamaantiisa waxay ila jeedada hal adoon oo hal kali hal qalbi kaliya qaba camalaa u yihiin ilahay agtiisa khalqigiisa dhan hal adoon oo hal qalbi qabo dhamaantiistaas yihiin kulanaa laka cabdun xaqumaaku xaqniga badan oo qaala ashira alcabdu adoon ashira waxa waaye wakulanaa dhamaantaani na waxaan nahay laka adiga cabdun adoonaan ku nahay maxaa waaya kaasiraa oo xaqnimo badan laa maanica oo diidi karo ama reebi karo ma jiro bimaa actayta aad adiga bixisi rabbiyo adiibti oo adoonka addooninkaada adsiisi wax kareebi kara ma jiro manaha wax idiidi karo wax adsiisa ma karo oo sii ma jiro imaamana casaaka adiga reebtay waxaad adiga reebtay oo duudi oo duudeyna adoon waxaad duudi nin oo sii kara ma jiro walaa yanfacu ma anfacaayo inta wa walaa yanfacu laa maanic limaa cadayta walaa muctiya limaa manacta bacdigooda waxay ziyaadiyeen waxay ziyaadiyeen walaa raada wax celi kara ma jiro oo naqi kara ma jiro bimaa qadayta marka adiga yani xukmisi ad xukmisi adoonkaadi ad xukmisi wax kanaqi kara ma jiro le khayr noo qadar ya rabbi allah khayr noo qadar walaa yanfacu ma anfacaayo daljadkiisi dadaalka u saacib ahaa halisa itlaaqa jad macabadana leeha adooda adeys waa leedaha jad waa leedaha jadda geed waa gooy waa leedaha waa la yiraahaa